الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وعن قاضنينا زيد بن ثابت saxaabiga lagu magacaabo zayd bin haabit faman lilqawaafi bacda xasaan wa ibnihi waman lilmacaani bacda zayd ibnu haabitin xasaan bin haabit wuxuu ahaa shaacirkii iyo abwaankii gabayaagii nebiga diinka alle ku difaacahayay gabaygiisa sidaa darteed hadalka halkudhigga asagaa qaatay faman lilqawaafi yaa habaynaya gabayga bacda xasaan iyo wa ibnihi wiilkiisa xasaan ibna haabit iyo wiilkiisa kadib qafaha waa jeegada ama qadaadkii meesha ugu dambeeyee gabayga qaybihiisa dambe yaa habaynahaya waman lilmacaani yaa macaanida saarayo macnaha looga dambeeyaa oo loogu tagaa bacda zayd bin haabitin zayd bin haabit kadib xasaan bin haabit baa sidaa yidhi naxnu annagu fi sanati اhaaniyati sanadii labaad ee lilhijrati hijradaanu ku jirnaa wa madiinatu rasuuli illaahi rasuulka alla salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi madiinadiisiina yamuuju way isdhex gashayoo waxaa isdhex yaacaya bacduhaa qaarkood yowma idin maalintaa fii bacdin qaarka kale dadkii zaxme iyo ciriiri badan bay ku hayaan magaaladii madiinana yamuuju bacduhaa waxaa isdhexgelaya dadkii bacduhaa qaarkood yowma-idin maalintaa fii bacdin qaarka kale isticdaadan u diyaargarow darteed libadadin dagaalkii beder ay u diyaargaroobahayeen waannebiyu alkariimu nebigii kariimka ahaa ee sharafta badnaana yulqii yulqii waa tuurahayaa oo wuxuu ku eegayaa annadaraati alakhiira nadaraadkii iyo daymadii ugu dambaysay calaa awali jeyshi ciidankii ugu horreeyey oo yataxaraku u dhaqaaqahaya taxta qiyaadatihi ayada oo maamulkiisa iyo hoggaamintiisa ay ku hoos jiraan liljihaadi dagaalkii fii sabiili illaahi alla jidkiisa lagu dagaalamahayay iyo wa tahbiitin sugitaan kelimatihii ilaahay kelimadiisa fil ardi arlada lagu sugahayey dhankaasay u sii dhaqaaqayaanoo wuxuu eegayaa egmadii ugu dambaysay waa meeshaasi ayaa aqbala waxaa ka soo baxay cala asufuufi safafyaalka ghulaamun wiil saqiirun oo yar lam yutimaan u dhammaystirmin ahaaliata casharata saddex iyo toban min cumrihi da'diisa wiil aan saddex iyo toban sano weliba cumrigiisii dhammaystiranin ayaa ka soo baxay safkii yatawahaju holcaya oo huraya dakaa fariidnimo iyo wafatnatan dhug iyo garaad labadaba daka ahoo aad u caqli badan caqligiisa uu iftiimayo macnaha yatahawaj ka soo baxaya oo yatahawaju huraya dakaa'an ka holcaya daki iyo fadna iyo dhugmo iyo garaa oo wayata'allaqu birqahayo iftiimahaya kasoo iftiimaysa najaabatan fariidnimo iyo waxamiyatan xamiyo fariidnimo iyo xamiya ka soo baxaysa yadihi gacantiisana sayfun sayf ayaa ku sugan yusaawiihi la-eg asaga fiduuli xagga dherarka aw yasiidu canhu ama ayadaaba ziid ziyaadsanayd qaliilan wax yar seeftii asaga way isla egyihiin ama seeftaa waxoogaa dheer wadana wuxuu u soo dhowaaday min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wa qaala wuxuu yidhi wiilkii jucirtu waa la yeelay ama ha la iyeela fidaaka furashadaada yaa rasuula allah kii lagugu furan lahaa baan ahee i'din lii io idin oo ii fasax an akuuna inaan ahaada macaka macigaagoo wa ujaahida aan dagaalamo acdaa allaahi cadowyaalka ilaahay taxta raayatika calankaaga hoostiisa fa nadara waa eegay ilayhi wiilkii yaraa alrasuulu rasuulkii baa fiiriyey alkariimu ee sharafta badnaa nadrata suruurin wa icjaabin daymo farxad iyo yaab leh ayuu ku fiiriyey warabata wuxuu dhirbaaxay rasuulka calaa katafihi garabkiisa birifqin si rifqi ah oo tartiibu u dhadharbaaxay garabkiisii wa wuddin iyo si jacayl ku jira wa ayaba wuxuu qiibgeliyey uu wanaajiyey khaatirahu maskaxdiisa wasarafahu wuuna celiyey rasuulka lisqari sinihi da'diisoo yar sababteeda rasuulku mar allaala markuu wiilkaa arrintaa ku arkayou sidaa yidhi waa eegay eegma farxad iyo yaab labadaba isugu jirta waa rabbatha rasuulku wuxuu dhadharbaaxay calaa katifihi garadkiisa birifqin si rifqi ah macnaa si aayar ahoo naxariis leh buu saa ugu dharbaaxay waa wadda oo jacaylna ku jira waayaba wuxuu geliyey uu hadal fiican ku geliyey khaatirahu maskaxdiisa wasarafahu waana celiyey lisakari sinnihi da'diisa oo yar sababteeda caada waa iska laabtay algulaamu asagiiru canugii yaraa waa laabtay yujarjiru asagoo jiidahaya sayfahu sayftiisa cala alardi dhulka ku jiidaya aswaanan murugaysanoo xasiinan aad u murugaysan li'annahu maxaa yeelay xurima waxa uu waayey min sharafi suxbati rasuuliillaahi nebigii alla raaxitaankiisii sharafteeda fii awali ghaswa ghaswo iyo duulaantii u horaysay oo ya gasuuha ay duuleen duulaankii ugu horreeyey beder ahaa tiibuu ku guulaysan waayey wa caadad waxaa kaloo soo noqotay min waraa'ihi gadaashiisa ummuhu hooyadii annawaaru bintu maalikin hooyadii la odhan jiray nawaar bintu maalik wahiya ayadoo laa taqilu aan ka yarayn canu xaggiisa asan oo xasanan murugta iyo tiiraayada faqad kaana wuxuu faqad kaanad waxay ahayd tatamannaa mid tamanisa oo jeclaysata an tagtaxila inay ku indha kuulato caynaahaa indhaheeda an tagtaxila inay ku kuulato caynaahaa indhaheeday ku qaboobsata biru'yati khulaamiha canugeeda aragtidiisa wahwa asagoo yamdii dhaqaaqayo la socda maca arijaali ragga micigooda mujaahidan dagaalna u socda taxta raayati rasuulillaahi rasuulka raayadiisii calankiisa hoosteeda wa kaanad waxay ahayd hooyana ta'ammalu mid ta'ammusho ayay ahayd oo rajaysaa fii an yaxtalla inuu dego fii an yaxtalla ayay rajaynaysay inuu buuxiyo ama uu dego ama uu ka qaato almakaanata booskii allatii kaana uu ahaa min almuntadiri mid laga sugo an yaxdiya inuu ku liibaano uu qaato bihaa booska abuuhu aabbihi laday rasuuli rasuulka hortiisa low annahu haddii aabbihii dalla uu ahaan lahaa calaa qaydi alxayaati mid nool mid nololi ay ku jirto hadduu aabbihii ahaan lahaa booskii uu qaadan lahaa in wiilka uu qaatay tamaninaysay laakina algulaama laakiinse wiilkii alansaariyu reer ansaaro ahaa waa reer madiine xiina waktigii wajada uu ogaaday annahu asagu qad qad ikhfaqa inuu ku guuldaraystay inuu ku liibaani waayey inuu seegay ee uu ku guuldaraystay fii an inuu ku liibaano biاtaqarubi dhowaasho ilaa rasuuli اllaahi rasuulka uu u dhowaado fii haada almajaal majaalkaa asaga ah lisaqari sinnihi lisakari yaraan oo sinihi da'diisu ay yareed sababteeda haddii majaalkaa uu ku guul daraystay e, xaaladaa uu ogaaday wiilkii yaraa tafataqad waxaa xirmay tafataqade waxaa waxaa u furmay waxaa u furmay fitnatuhu garaadkiisii garaadkii uu lahaa iyo fahmadiisii dheerayd ayaa waxaa u furantay can majaalin aakhara majaal kale majaal kale oo laa calaaqata lahu bisinin aan da' ku xirnayn haddii taa da' lagu xiray waxaa u furmayo tafataqa u noqotoo u bidhaantay caqligiisii garaadkiisii can majaalin aakhara majaal iyo waddo kale taasoo laa calaaqata lahu aan calaaqo iyo xiriir la lahayn oo aan ku xirnayn bisinni wax da'a kaasoo yuqaribuhu uu ugu dhowaanahayo min annabiyi nebiga salawaatu ullaahi calayh wayudniihi ilayh uuna ugu dhowaanayo waddo kale oo nebiga ugu dhowaan kara ayaa u soo baxday daalika kaa waxay tahay almajaal daalika almajaal majaalkaa wuxuu ahaa huwa majaalu اlcilmi waalxifdi inuu cilmi barto ama cilmiga iyo xagga xifdiga majaal noocaas ah ayaa haddana u furmay fadakara wuxuu u sheegay algulaamu canugii yaraa alfikrata fikraddii ku soo dhacday liummihi hooyadii fahashad lahaa way ku faraxday wa bashad aad bay ugu faraxday wa nashidat waxay guda gashay ku dhaqaaqday litaxqiiqihaa inay hadafka iyo majaalkaa xaqiijiso oo ay meel mariso fikraddii wiilkeedii bal inay meel mariso ayay ku dhaqaaqday xadaat waxay u sheegtay annawaaru hooyadii nawaar ahayd rijaalan rag oo min qowmihim qoomkooda ka mid ah birakbati algulaami raqbada iyo jacaylka canuga yar wadakarad waxay kaloo u xustay lahum ayagoy u sheegtay fikratahu fikradiisii famadow way la tageen bihi asagii ilaa rasuuli illaahi rasuulkay u geeyeen salawaatu ullaahi calayh wa qaaluu waxay dhaheen tolkii yaa nebiy allah nebigii ilaahayow haadaa midkani ibnunaa wiilkeennii waaye waa zayd bin haabit yaxfadu wuxuu xafiday sabca casharata suura toddoba iyo toban suuradood oo min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ku qoran subxaana wa tacaala toddoba iyo toban suuradood ayuu dusha ka hayaa wayataluuhaa waa aqrinayaa saxiixatan si saxiix ahoo sax ah kamaa unzilad sida loogu soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga ayadoo saxiix ah ayuu akrinayaa toddoba-iyo tobankaa suuradood dushuuna ka yaqaanaa sidii adiga qalbigaaga loogu soo dejiyey wahuwa canuga yar fowqa daalika waxaa intaa usii dheer xaadiqin inuu yahay nin xariif ah xaadiq aad u yaqaana oo yujiidu qurxinayo hagaajinayo alkitaabata qoraalka iyo walqiraa'ata akhrinta taana waa usii dheer tahay ilan ciyaalka qaarkood qur'aankii xafidaan qoraalna ma yaqaanaan waxna ma akhrin karaan haddii inta loo soo bixiyo waa ciyaalkan hingaadda la barin haddii inta qur'aanka loo soo bixiyo akhriildhow ma akhrin karaan haddii laga laabo boqol iyo afar iyo tobanku kuu akhrinayaa marka wiilkan xifdin waxaa u sii dheer inuu jayid yahayoo yujayidu uu aad u qurxinayo xaadiqna uu yahay alkitaabata qoraalkana uu yaqaanaa iyo waalqiraa'ata aqrinta waayo xilliyadaa aad bay u yaraayeen dadka wax akriya waxna qora wahwa yuriid waxa uu doonayaa canugaa yar an yataqaraba inuu kugu soo dhowaado bidaalika arrintaa ilayka xaggaaga iyo wa an yalzamaka inuu ku laasimo uu kula joogee fasmac ka dhegaysa minhu xaggiisa idaa shi'ta haddaad doonto haddaba imtixaan buu dhahay waa kanaay qur'aanka ku imtixaan rasuulkii allah oo ka dhegaysa in shi'ta haddaad doonto samica waa uu ka maqlay alrasuulu اlkariimu rasuulkii kariimka ay sharafta lahaa min alghulaami canugii yaraa ay zayd bin haabit ah bacdan waxoogaa iyo qayb oo mimaa yaxfadu wixii uu xafiday ka mid ah ayuu ka dhagaystay nebiga fa idaa huwa waaba asagoo mushriqu aladaa'i gudashadiisu ay iftiimayso habkuu u gudanaya akhrinta qur'aankay iftiimaysay wanaagsan tahay mubiinun ay cad tahay an nudqi xagga ku dhawaaqiisa si fiicanna uu ugu dhawaaqayo qur'aankuu tajwiidinayo qurxinayo ayuu rasuulku arkay markuu ka dhegaystay yatala'lahu iftiimahaya kelimaatu اlqur'aani qur'aanka kelimaadkiisa calaa shafatayhi faruurihiisii bushimihiisa ay ku iftiimayaan kamaa tatala'lahu say ugu iftiinto oo kale alkawaakibu xidigaha calaa safxati samaa samada bartamaheeda habeenka khaasatan meelaha aan nalka lahayn mugdigana ah dayaxna uusan markaa jirin mar allaala marka qofku uu saa u baxuu cirka fiiriyo xidigihii oo iftiimayu markaa arkaya xidigihii oo iftiimaya ilan ilaahay xidigaha samaawaadka wuxuu uga dhigay ziina qurux waa lagu qurxiye walaqad zayanna aلsamaaءa اddunyaa bimasaabiixa faynusiyaalaan ku qurxinay buu dhahay ilah subxaana wa tacaala wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin sidaa darteed xidigaha gantaal baan shayaadiinta uga dhignay kaafiriintana cadaab adag baan u diyaarnay canugii saasuu markaa noqday afkiisa iyo faruurihiisa waxaa ka soo baxaya oo ka soo iftiimahaya kelimaadkii qur'aanka calaa shafatayhi bushimihiisa ama faruurihiisa korkooda kamaa tatala'la'u siday u iftiintay u bidhaanta alkawaakibu xidigaha calaa safxati asamaa'i samada dhexdhexaadkeedii bartamaheeda uma intaa ka bacdi ina tilaawatahu akrintiisa akrinta uu canugaa markaa akrinayo tanumu waxay caddaynaysaa tanumu canugaa akrintiisa intaa ka bacdi iftiinkaa waxaa usii dher buu u jeedaa mar allaala markuu tilaawada iyo qur'aankii waxyaabaha kale uu akrinaayo inay caddayn ama tusaale u tahay calaa ta'aurin inuu ku ta'aurayo bimaa yatluu wuxuu markaa akrinaayo akrin keliya ma ahee waxay tanmi u tahayay deliil iyo caddayn u tahay tilaawadiisa inuu yahay qof ta'aurahaya oo qur'aanka aayadaha uu akrinayo markaa ku ta'aurahaya wa waqafaatihi waa waqafaatuhu ku istaagitaankiisa uu ku istaagayo qur'aanka meelaha lagu istaagana tadullu waxay tusinaysaa calaa wacyin garaadkiisa wacyi inuu markaa leeyahay limaa yaqra' wuxuu aqrinayo uu si fiican uu maskaxda ugu hayo iyo wa xusni fahmin faham wanaagsan waayo qur'aanka meelo lagu istaagaa jira sheeko socotay cabbaar markay socotaa meel lagu istaagaa kabacdi waa laga sii ambaqaadaa meel markaad ku istaagta waxaa fiican in yar inaad gadaal u noqoto haddana aad soo bilowdo meel noocaasaa jirtaa meel aanba lagu istaagin baa jirtoo mamnuucay tahay in lagu istaago marka canugii yariistaa waxay tilmiin u tahay oo ay tusaalaynaysaa tusaalaynaysaay caddaynaysaa waxay ka tarjumaysaa uma intaa kabacdi inna tilaawatahu talaawadiisii tanumu waxay ka tarjumaysaa oo ay caddaynaysaa calaa ta'ahuri bimaa yatlu waxuu aqrinaya kuraadaynteeda inuu ku ta'fiiro qofkii kii dhegaysanaya asagaba oo waqafaatuhu istaagga uu istaagahayo tadullu calaa wacyin wacyi bay ayaduna markaa tusaysaa mar allaala markuu intuu aayad akhriyo uu istaago wacyi iyo garaadkiisay bixinaysay tusaalaynaysaa limaa yaqra'u waxuu akhrinaya inuu weelaynayo wacyi uu u yahay maskaxdana uu ku hayo iyo wa xusni fahmin faham wanaagsan fasura waa ku farxay bihi arrintaa alrasuulu اlkariimu rasuulkii sharafta lahaa id wakti wajadahu uuba helayba fowqa maa wasafuuhu waxay ku tilmaameen wax ka sarreeya canugay canugaydha'ayan waa fahmad badan yahay saan waaye xaalkiisu waa sidaa markuu imtixaamay nebiga wixii ay ku sifeeyeen ama ay ku sheegeen wax ka sarreeya ayuu ku arkay wasaadahu waxaa u kordhiyey rasuulka suruuran farxad bihi canuga uu ku farxo itqaanuhu sugitaanka uu sugaayo lilkitaabati qoraalka qoritaanka kitaabada sida uu usugahayo si fiican ugu yaqaano ayaa haddana farxad u sii siyaadisay nebiga sala allahu calayh wasalam faltafata waa uu eegay ilayhi canugii zayd ahaa annabiyu alkariim nebigii kariimka ahaa ee sharafta lahaa wa qaala wuxuu dhaha yaa zaydu zaydu tacallam ii soo bara lii aniga kitaabata alyahuudi yuhuudda kitaabadoodii qoraalkooda ii soo bara fa innii anigu laa aamanuhum aamin ogama ihi calaa maa aquul waxaan dhahaye waxaan odhanaya aamin ogama ihi ilaan waa qoom khiyaano badane orod oo intaad baxdo waxaad ii soo barataa kitaabada iyo luqadda iyo qoraalka ee luqadda yuhuudda ah aamin kama ihi calaa maa aquul wuxuu ula jeedaa ilan qofka loo akhriyo haddii la waayo ama qoraa ayaguun bay noqonaysaa in loo waco loo yeeriyo qora la dhaho waxay doonaan bay markaa qorayaan waxii loo yeeriyo waxaan ahayn inay qoran baa suuragal ah wixii aan dhahayo aan odhanayo aamin ugama ihi faqaala labayka yaa rasuul allah buu yidhi waa yahay rasuulka ilaahayow haye buu yidhi rasuulkii allah waa kabba wuxuu ku duldhacay min tawihi isla markiisiiba calal wuxuu ku duldhacay isla markiisiiba macnaa durbaba waa dhaqaaqay waaye akabagana waxaa loola jeedaa wuxuu ku dul dulfooraray wuxuu isla markii bilaabay akrintii barashadii qoraalkii macnaha wuu ku ictikaafay wuu dul fadhiistay ilaan waxa la baranayo wakti baa la siiyaa waa la ag fadhiistaa wax badan baa la dhagaystaa ilaen juhdi badan baa la geliyaa waxaa laga dhigayaa wuxuu ku dul fooraray oo kale wuxuu ku dul nagaaday min tawihi isla markiisaba cala alcibriyati fartii cibriyada ahaa cala alcibriya waa farta cibraaniyadee yuhuudda xataa intii xadaqahaa uu sugay ee uu ku bartay fii waqtin yasiirin waqti dhow waqti yasiir ahoo yaroo fudud ayuu ku bartay wajacala wuxuu bilaabay ama uu guda gala yaktubuhaa inuu u qorayo lirasuuli اllaahi rasuulka alla salawaatu ullaahi calayh idaa araada haddii uu doono an yaktuba inuu warqad u qoro uu u diro lilyahuudi yahuuda asagaa uu qori jiray ilaa wuu soo bartay wayaqra'uhaa mid u akriya buu ahaa lahu rasuulka idaaham idaahum haddii ay ayagu idaa hum haddii ay ayagu katabuu ilayhi usoo qoraan hadday warqad u soo diraanna zayd baa u akhrinaya nebiga haddii uu rabo inuu warqad u qorana zayd ayaa markaa u qori jiray uma intaa ka bacdi tacallama wuxuu kaloo soo bartay assuryaaniya waa waa luqad kale luqadda farans ayuu markaa soo bartay haddana luqadda suryaaniyada la yidhaahdo biamrin amar buu ku soo bartay oo minhu rasuulka xaggiisa uga yimid calayhi الsalaau wassalaam kamaa sidii tacallama alcibriyata luqada cibriyada uu u soo bartay oo kale mar allaala markii luqaddii yuhuudda cibraaniyada uu bartay haddana rasuulku wuxuu amray suryaaniyada luqadda lagu magacaabe ee furs inuu haddana markaas soo barto fa asbaxa wuxuu noqday alfata shaabkii zayd ibnu haabit ah tarjumaana rasuuliillaahi rasuulka alla sal alla alay slam turjumaankiisii waayo luqadihii ayuu markaa soo bartay qofku mar allaala markuu luqadaha barto in badan baa laga yaabaa inuu markaa ka faa'iido sababtu waxay tahay dadyow fara badan baa jiro in wax loo kala tarjumo u baahan dadku hadalku isla mooda wada yaqaanaan sidaa darteed ayaa qofka mar allaala marka qur'aanka uu barto luqooyinka kalena uu wax ka bartay aad yaad u fiican tahay barashada luqooyinka kale la barto faa'iido fara badan baa ku jira waxaa la tilmaamaa qoom kasta luqaddooda barta si aad dhagartooda iyo makrigooda uga ammaan heshaan xaaladdaasi waxay tilmaamaysaa qofka ardayga ah inay aad iyo aad u fiican tahay inuu ku dadaalo luqaadka lagu hadla caalamka inuu markaa barto luqadda ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan waa carabiga wixii ka soo haray ee luqooyin kale ahna barashadeeda faa'iido fara badan baa lagu gaaraa sidaa darteed baa waxyaabo fara badan ay kaa xallinayaan waad u jeeddaan ninkaa rasuulku wuu diray sala allahu calayh wasalam ujeeddada iyo hadafka iyo muhiimadda loo dira waxay ahayd inuu luqad soo barto luqaddii qoraalkeeda iyo ku dhawaaqeedii buu soo bartay qoraalkeedii buu soo bartay ilaa rasuulka sala allahu calayh wasalam howl weyn uu u qabtay oo mar allaala markuu rabo nebiga inuu warqad qorana uu asagu u qoro karaani u yaha uu qoraayo haddii loo soo dirana uu u akrinayo sala allahu calayh wasalam idan taasi faa'iidooyinka ugu waaweyn baa ka mid tahay ku jirtaa ardayda waxaa aad i aad loogu guubaabinayaa waxbarashada inay aad iyo aad ugu dadaalaan sababtu waxay tahay waxbarashadu qiimo iyo wanaag bay leedahay xilliga dhallinyaronimada la yahay cilmiga la bartana la mid ma aha marka la weynaado cilmiga la barto sidaa darteed baa ardada in badan aysan fahamsanayn waxbarashada wanaagga maanta ku jira ciyaalka yararka waad aragtay waa lagu garaacaa dugsiga aaditaankiisa ilan ma dareensana oo ma fahmayaan macaanka iyo qiimaha gadaal ka imaan doona waxbarashada waalidku haddaysan wax soo baranin ayaga waxay dareemayaan xanuunka waxbarasho la'aantu ay markaa leedahay sidaa darteed bay ciyaalkii kula dadaalayaan maanta inay wax kasta bartaan qur'aankii ay bartaan luqadii ay bartaan ingiliishkii ay bartaan waxyaabo kale iyo wax kasta oo markaa luqad ah waayo waxay dareemayaan ayaga xanuunka waxbarasho la'aantu ay markaa leedahay sidaa darteed baa waalid badan waxay dhahayeen waalidkeen allah cafiya carruurteennanu ku dadaalaynaa waa shay muhiim ah oo markaa aad yaad loogu baahan yahay waxbarashadu qiimii wanaag bay leedahay qofkana waxaa aad yaad u fiican inuu aad yaad u dadaalo dad baa quluubtooda ama dhallinyarada badankooda wiilal iyo gabdhaba qalbiga waxaa uga jira dhoof inay dhoofaan haba ugu jirteed qaar baan wakhtigooda ka faa'iidaysanin intay waraaqooyinkii xaashooyinka u soo hagaagayaan waa la dadaalaa waxbaa la bartaa dugsi qur-aan baa la galaa meel ingiriis laga bartaa la galaa wax un faa'iidaa la sameeyaa qolaa iska fadhiisatoo kaa un sugaysa taa markaa ma wanaagsanaa haddii inta la waayana inta ku guulayso haddaad inta weysana inta iyo ku seegin haddaad labad isla heshana waaba ka sii fiican tahayba marka saa darteed dadka meel iska fafadhiya ee waxbarasho aan ku dadaalaynin ee sugaaya waxa u maqan keliya waxaa aad iyo aad u fiican inay ku dadaalaan xilliga ay fadhiyaan inay markaa waxbartaan wax un ha noqdo waxbarashadu faaid faa'iido fara badan baa ku jirtaa maaha waxyaabaha qur'aanka iyo diinka keliya markaad kaa barata waxa kale ead ka sii dadaalaysana qiimii wanaag buu leeyahay nebi muuse calayhi salaam mar allaalla markuu fircoon u yimid ul buu tuuray sida ilaahay amray subxaana wa tacaala ushibaa mas noqotay gacantii buu soo saaray gacantii markuu soo bixiyey faidaa hiya baydaa'u linaadiriin wayba iftiimaysaa fircoon wuxuu dhahay wallahi kan sixiroola waaye ee ii keena saaxiriyoolayaal dhammaantood oo cilmi badan waa loo keenay bikulli saxaarin caliim sixiroole dhammaantii oo cilmi badan ballan baa la qaatay waa laysku yimid mar allaala markii laysku yimid bay dhaheen fircoonow haddaan muuse ka adkaano a inna lanaa la ajaran abaalgud ma kugu leenahay haddaan ka guulaysano qaala nacam haa muqarrabiintaad ka mid tihiin mar allaala markii meeshii la yimid bay dhaheen marka hore wa qaaluu bicizzati fircawn fircoon cizadiisaan ku dhaarnay annagaa ka guulaysanaynaa meesha markii la yimid bay dhaheen muusow ma tuuraysaa mase waa tuuraynaa nebi muuse wuxuu dhahay tuurta way tuureen fa idaa xibaaluhum wa cisiyuhum xargahoodii iyo ulahoodii baa yukhayalu ilayhim waxaa loo malageliyey min sixr ilayhi min sixrihim annahaa tascaa inay dhaqdhaqaaqayaan xarga iyo olol bay meeshii ka dhigeen masas iyo abeesooyin soconaya meeshao dhan markaa noqdeen markay xaaladdu meesha maraysoy goyashii oo dhan nebi muuse calayhi salaam oo meesha markaa taagan yahay ilaa muxuu tilmaamay fa awjasa fii nafsihi khiifa cabsi buu dareemay nebi muuse calayhi salaam kor baa lagala soo hadloo la yidhaha cabsanin adigaa ka sarreeye wa alqi maa fii yamiinika tur wax gacantaada ku jira way halqabsan doontaa waxay saneeyeen waxay sanceeyeen waa kayd sixir saa'irkuna ma liibaano mar allaala markay saa u halqabsatay oo wixii ay tuureen oo dhan ay wada cuntay maxay sameeyeen dadkii waxay ogaadeen inay maalintaa la yimideen sixirkii ugu dembeeyo gadaal aan waxba u jirin laakiin kii u weynaa hadday keeneen wax ka hor yimidna ay arkeen cilmigaas sixirka ay barteen baa wuxuu tusaaleeyey ama tusaaleeyey waxaan wax ka awood badan inay yihiin fa ulqiya asaxaratu sujada markaasay hal mar dhaceenoo rabbi baa riday subxaanah watacaala ayagoo sujuudsan oo dhahaya aamanaa birabbi haaruuna wa muusa muuse iyo haaruun rabbigii rabbigood ayaan markaa rumaynay marka qofku wax uun hadduu barto wax uun hadduu yaqaano qiimo iyo faa'iiday leedahay jahligaa daran walaalayaal waad u jeeddaa wiilashaa waxay barteen waa sixir haba bartaanee maskaxdooda waxay geliyeen waxaan ugu weyn ee ay la yimideen haddii wax cunay la helay waxoodinaysan waxba ahayn inay isdiibaan markaa wixii ay barteen baa kelifay ilaa fircoon uu yidhi inaha inahu lakabiirukum aladii callamakum الsixr waa kii idin weynaa oo sixirka idin soo baray soo asaga ma keensan dadka asaa soo xushay asaa yidha alla ii keeno hadda muxuu leeyahy waa kii idin weynaa oo sixirka idin baray gacmaha iyo lugahanna idinka googoyn doonaa xaaladdaa waxay tilmaamaysaa cilmiga faa'iidada uu leeyahay ardayda iskuulaadka soo barta fiiriya iyo kuwaan soo marin xataa bulshada ku dhaqankeeda isku dabci ma aha waayo ninkan dad la soo dhaqmay oo bulsho dhex galay oo wax fiican iyo wax xun arkay oo waxyaabo la soo dhaqmay waa ka dhaqan fiicnaanaya ka kelijoogga ah marka saa darteed aad i aad bay markaa u fiican tahay waxbarashada wiilal iyo gabdho labadaba fa asbaxa alfataa shaabkii wuxuu noqday waa zayd ibnu thaabide tarjumaan rasuulillaahi rasuulkii alla sala اllahu calayhi wasalam tarjumaankiisii iyo midkii markaa wax u tarjumahayey walama stawfiqa markuu sugtay annebiyu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh mar allaala markii rasuulka istawfiq uu ku sameeyey ee uu sugtay ee ninkii zayd ahaa falama stawhaqa annebiyu salawaatu ullaahi calayhi min rasaanati zayd zayd deganaantiisii nin deggan inuu yahay idan qofka cilmiga bartaa waa ka deggan yahay qofka kale saa darteed bay dadku dhaha qofka cilmiga ku yar madeg ma degana wuxuu la mid yahay dhagxaan weel lagu shubo aan la joojin oo aan la buuxin markaasuu shanqarayaa mar walba saasay ku miidaalaan haddii uu buuxsamana wuu xasilayaa wuu degayaa saa darteed baa cilmiga barashada qofka uu barto waxuu ka helaa rasaano wax lagu magacaabo deganaashihiisa mar allaala markuu sugtay zayd iyo wa amaanatihi amaanadiisa iyo wa diqatihi toosnaantiisa uu toosan yahay iyo wa fahmihi fahamkiisii i'tabanahu waxa uu ku aaminayba calaa risaalati asamaa risaaladii cirka ka soo degaysay ilal ardi dhulkana u soo degaysay ile qof noocaas wax lagu aamini karaa qof xasilan oo deggan oo fahmo leh oo wax kala xalin kara oo arrimaha ka baaraandegi kara waa shay muhiim ah qof alla qofka kale cilmiga ayaa xakamayn kara markaad cilmi barato waad xakamoobaysaa in badan baa qofka aan cilmiga baranin iska duulduulaa oo wax kasta isaga hadlaa mar allaalla marka cilmi uu kuu ziyaadaa waa inay deganaasa deganaasho kuu ziyaadaa waa inay akhlaaq kuu ziyaadaa waa inay xishood kuu ziyaadaa waa inaad kala garan kartaa qof kasta waxa uu kaa mudan yahay qofka weyn sida loo ixtiraami karo cilmigaad ka baranaysaa qofka yar sida loogu naxariisto sida dadka loola dhaqmo bulshada sida loola dhaqmo waxay necib yihiin waxay ay yaqaanaan waxay ogol yihiin waxaysan ogolayn kulle cilmigaa laga faa'iidaystaa walaalayaal rasuulku mar allaala markuu ku kalsoonaaday wiilkaa yar ee xasiloonnidiisa deganaantiisa ammaanadiisa toosnaantiisa iyo garaadkiisaba waxa uu ku aaminay rasuulka dhambaalkii cirka ka soo degaya waa waxyigiiye waxyigii ayuu ku aaminay calىa risaalati الsamaa'i ilى اlardi fajacalahu waxa uu ka yeelay ama uu ka dhigtay kaatiban mid kaatib ahoo karaani u ah oo u qora liwaxyi illaahi ilaahay waxyigiisa subxaana wa tacaala waxyiga samada ka soo degahaya ayaa zayd u qori jiray fakaana wuxuu ahaa idaa nazala shay hadduu soo dego oo min alqur'aani qur'aanka ka mida calaa qalbihi qalbigiisa bacaa ilayhi waxa uu u diri jiray adeeg yadcuuhu asagoo u yeerahaya mar kastoo waxyi lagu soo dejiya nebiga wuxuu dhihi jiray war zayd iigu waca yadcuuhu wa qaala wuxuu dhiran jiray marka markuu zayd yimaado uktub qor yaa zayd zaydow qor fayaktub asagana waa qori jiray aayaddaa baa soo degtay qor waa qorayaa aayaddaa baa soo degtay qor wuu qorayaa fa faidaa bizayd zayd bin haabit waaba asagoo yatalaqaa kala kulmayae ka qaadanaya alqur'aana qur'aanka can rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam aanan faaanan aanan fa'aanan buu uga qaadan jiray tartiib tartiib tartiib tartiib mid uga qaata ayuu markaa ahaa rasuulka afkiisa sal alla alayh wasalam waayo marka nebiga lagu soo dejiyaba qofka ugu horeeya oo loo waco ee la dhahaya kaalay qor waa asaga qofka ugu horeeyee la kulmaayo qur'aanka afka nebiga kala baxaya ka qaadanaya waa zayd marka fa idaa bizayd bin haabit yatalaqaa waayo mid kala kulmee ka qaata alqur'aana qur'aanka can rasuuli illaahi aanan fa aanan shay-an fa shay-an macnaha tartiib tartiib buu markaa u qaadanayay tartiib tartiib mid uga qaata ayuu markaa ahaa zayd ibni haabit aanan fa aanan fayanmu markaasuu la kobcahayey waa la korahayey maca aayaatihi aayaadkiisa micigooda aayaadkii qur'aanka marba marka ka dambaysa asagii qur'aankii way isla kobcayeenoo markaa way isla korahayeen wayaakhuduhu waa qaadanahaya zayd qur'aanka radaban asagoo qoyan tariyan oo cusub min famihi nebiga afkiisa ayuu ka qaadanayay mawsuulan asagoo xidhiira oo ay la socoto biasbaabi nusuulihi sagoo nusuulkiisa aayad walba mar allaala marka loo sheego ee uu qoro waxaa mawsuul u ahaa oo la xidhiirsanaa asbaabtii ay ku soo degtay aayadda waayo aayad walba ilaah subxaana wa tacaala sabab buu ku soo dejin jiray asbaabbay ku soo degaysay qur'aanku hal mar lama soo dejinin waatay gaaladu dheen maxaa qur'aanka loogu soo dejin waayo calaa jumla waaxida ah hal jumla keliya kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka buu dhahay ilaahay saasaan ugu talagalnay inaan laabtaada ku sugno waratalnaahu tartiila waayo qur'aanka waxaa loogu talagalay saddex iyo labaatan sano uu u soo degaayey hadba wixii mashaakiloo dhaca hadba wixii ummadda lagu kala xallin lahaa hadba wax allaala wixii markaa mashaakil ah ee yimaada in markaa asbaab loogu soo dejiyo saddex iyo labaatan sano saddex iyo toban sano oo nebiga maka uu joogay iyo toban uu madiino joogo qur'aanku marba aayar u soo degaayay saasaa markaa ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazl xaq baan soo dejinay xaq buuna la soo degay buu dhaha ilaa subxaana watacaala xaaladdaas waxay tilmaamaysaa wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukfin in si kaadsiimaad qur'aanka dadka u akhriso canuga maanta dugsiga la geeyo alif haddii looga bilaabo baqaro looguma geeyo alifkaa laga yaabaa lix bilood inuu ku jiro canuga ugu madaxa fudud laba sano iyo saddex sano iyo afar sano ay ku qaadanaysaa maalinba in yar oo qur'aana la siinaa canuga waa qaadan wuu soo xafidaya wuu soo noqona maalintii kale markuu macallinka uga baxa kis kale loogu daraa intaasoo dhan waa si alla ugu talagalay subxaana wa tacaala saasaan ugu talagalnay qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukfin si kaadsiimo ah oo tartiib ah oo degganaana buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala idan qur'aanka xaaladiisu waa sidaa markaasuu la kulmi jiray kana qaadan jiray afka nebiga asagoo qoyan oo cusub lana xidhiira asbaaba nusuulka sawa nusuulkiisa fatushriqu nafsuhu nafsadiisa waxaa ku iftiimahaya marka zayd e, waxaa ku iftiimahayay bianwaari hidaayatihi qur'aanka hanuunkiisa nuurkeeda iyo nuurarkiisa yaa naftiisii ku iftiimi jirtay waayo mar allaala marka qur-aan akhriyo aad tahay habeenkiina aad tukanayso maalinteenna khayrkii wanaaggaad ku socoto nuur ilaahi baa kaa baxaya subxaana wa tacaala mar allaala markuu qofku salaada ka tago mar allaala markuu xaaraan ku dhex jiro mar allaala markuusan toobiya wanaag ku soconin qur-aan uusan akhrinaynin si kaluu qofku u dhigmayaa asagana sidaa darteed baa mar walba qur'aanka nuur lagu tilmaamaa yahdii bihi اllaahu man itabaca ridwaanahu subl الsalaam buu ku hanuuniyaa faaaminuu biاllaahi warasuulihi wاnnuuri اladii anzalna qur'aanku waa nuur sida uu nuur u yahay baad u nuuraysaa markaad ku dhaqanto sida uu nuur u yahay alla kuu wanaajin subxaana wa tacaala marka qur'aanka afka nebiga ayuu ka qaadan jiray asagoo qoyan oo cusub asaguuna la xidhiirsan yahay oo loogu dari jiray asbaabtii uu ku soo degay fatushriqu nafsuhu naftiisaa ku iftiimi jirtay bianwaari hidaayatihi qur'aanka hidaayadiisii hanuunkiisa nuurkeeda saasuu markaa ahaa wayastaniiru markaasaa waxaa ifahayey caqluhu caqligiisa biasraari shareecatihi shareecada qur'aanka uu ka hadlaayo asraarteeda caqligiisa la iftiimi jiray waayo mar allaale markaad qur'aanka shareecadii waxyaabaha alla soo deji aad ku dhaqmayso caqligaaga wuu sii kobcayaa caqligaa wuu iftiimayaa ilin xarigii allaad haysataa subxaana wa tacaala nuurkii hidaayadaad haysataa mar allaala markaad akhriso oo aad ku dukato haddaad xanuunsato aad isku akhriso aad dadka barto intaasoo dhanba khayr iyo wanaag baa kuu siyaadahaya wa idaa waaba asagoo bilfata almaxduud wiilkii dheeftii nasiibka u saaxiibka ahaa yatakhasasu khaas uu u noqday bilqur'aani qur'aanka takhasuskiisii qur'aankuu markaa noqday qofku inuu shay ku takhasuso way fiican tahay saan soo tilmaannay waayo qof kasta wax buu ku wanaagsanaan karaa qofaa laga yaabaa in dugsiga qur'aankaba lagu kari waayo maalin kasta la garaacaa aabbihii garaacaa hooyay garaacaysaa macallinkii wuu tumayaa wax ka soo baxayana ma jiro si kale looga faa'iidaystaa xirfadaha iyo najaarnimada iyo makaanikanimada iyo waxbaa la geliyaa canugii ma qabsanayo waa ujeeddaa inta yari salaadda uu ku tukanayey in allaala intii muhiimkaa markuu kuu qabto aadna u jeedda intaa gacantaadu sabab u noqon lahaa maalin kasta la garaacayo waa la garaacay dugsigaa loo diray xaafadaasuu fadhiisana macallinkii ma aadahayo mar allaala marka dugsi loo diro toddoba bir baa laga inuu guriga ka maqnaado hadduu saa yahay waxaa laga yaabaa meel un inuu ku fiican yahay meeshaasaa looga faa'iideeyaa qofaa laga yaabaa qur'aanka inuu taqasuskiisu aad u jecel yahay waalidkuna aysan la rabinay rabaan inuu shaqii waxyaabo kala aado kaasoo kale waxaa looga faa'iidaystaa aayaadka alleh marka taqasusku waa shay muhiim ah walaalayaal sidaa darteed baa saxaabada laftigooda nebigu markuu tilmaamaya muxuu yidhi saxaabadayda waxaa u naxariis badan abuubakar ninka lagu magacaabo waa taqasus waxaa ugu ad adag oo ugu kakan xagga diinka waa cumar ibnu khaaab radia allahu canhu waxaa ugu sariig iyo xishood badan cثmaan ibn cafaan radia اllahu canhu waxaa ugu dhaxal yaqaansan ninka lagu waxaa ugu qur'aan akhrin badan ubay ibnu kacab waxaa ugu dhaqaldhaxal yaqaansan zayd ibnu thaabit ummadda waxaa ugu xalaal iyo xaaraan og mucaad ibnu jabel ummad kastaa waxay leedahay amiin ummaddayda aaminkeedu waa abuu cubayda waa taqasus walaalayaal sidaa darteed jaamacadaha markaad tagta waad aragtay qofka si kasta waxaa loo baray hal maadaa takhasus ahaan loo siiyaa ardayga si uu hadhow u noqdo miduu xoog markaa u qabsado marka wiilkii maxduudkee dheeftii nasiibka u saaxiibkaa qur'aankii baa taqasuskiisii noqday wayaqdu wuxuu noqday almarjicu alwala marjicii ugu horeeyey ama marjicii koowaad fiihi asaga ay ula laabtaan liummati muxamedin nebi moxamed ummaddiisa bacda wafaati rasuul rasuulka geeridiisii kadib salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh markuu rasuulku dhintay kabacdi marjicii loo noqonayey ee koowaad buu noqday fa kaana zayd wuxuu ahaa yuhaabit rasa min man jamacuu wuxuu madax u ahaa dadkii jamcinayey kitaab allah ilaahay kitaabkiisa fii cahdi sidiiq abubakar asidiiq waqtigiisa ilaan qur'aankii marka hore marka la soo dejiyo aayadba qof meel baa lagu qoraayey harag iyo maqaar baa lagu qorayaa qof baa u xafidaaya qur-aankii waxaa laga baqay in saa haddii lagu dhaafo uu shato noqduu markaa dhumo abubakar waxyaabaha ugu waaweyn ee uu qabtay xilligii asaga oo hogaamiyey kaliifnimada ay waxaa ugu horreeyey inuu qur'aanka soo ururiyey inuu qur'aankii jamciyey abubakr radia allahu canhu saasuu markaa ahaa fa kaana ra'su man jamacuu kitaab allah fii cahdi sidiiq wa aliicata man buu safka hore kaga jiray safka hore wuxuu kaga jiray man dadkii wajadu la helay masaaxifa in eh, masaaxif loo samee waxaduu dheh man waxaduu dadkii mideeyey masaaxifa masaaxifahu masaaxiftiisa qur'aanka masxafkiisa fii zamani cuhmaan waa laba arin ta koowaadna abuubakar wakhtigiisay ahaydoo qur'aankii un baa la soo jamciyey xabsaa ka mid ahayd dadka xufaadee qur'aanka aad u yaqiinay ee lala kaashtay wiilkan ra'iis buuba ka ahaaba lejnada qur'aanka markaa ururinaysay saasaa markaa loo jamciyo markaa loo soo ururiyey in allaala intii taqiiniya qofkii aayad haya iyo wixii meel ku qornaa qur'aanka saasaa markaa loo soo jamciyey saasaa markaa laysugu ururiyey waa xilligii abubakar laakiin dhowr qiraayo dhowr masaaxiif baa jirtay oo qolo kasta ay dheed masxafkeenna waa kan masxafkeennu waa kan si hadhow aysan fidna u dhicin ayaa waxaa abu cuhmaan wakhtigiisii la sameeyey in masaaxifiyoo dhan la soo ururiyo qur'aankii hal masxaf loo sameeyo waad aragtee ramsi cuhmaaniyana ku qoran kaasaa marka loo sameeyey qiraa'ada noocaasaa marka dadkii isu wada itifaaqeen daliicada noocaasa ama dadkiisaa samaynayey ee qur'aanka soo ururinayay waxidaya hal kitaab keliya safka horuu markaa kaga jira jiray safka hore ayuu markaa kaga jiray idan walaalayaal qur'aankuna aad yaad inta loogu dadaalo shay muhiim ahoo wanaagsan waayo aad bay markaa u fiican tahay mar allaala marka dadka lagu tarqiibinayo qur'aanka bara dadkana bara la leeyahay wax weyn baa ku jira tuulaa waxaa la yidhi waxaa joogay hal nin keliya suuratu yaasiin yaqiinay dadka dhintuu ku aqrin jiray wax kale oo qur'aan yaqaano meesha jooga maba jiraba xaaladaasaa loo tilmaamayo asagiibaa qof allaala qofkii ka bixi rabtaba loogu wacaa oo la yidhahdaa kaalay ninkaa ayaa siiban ku akri nin saaxiibkiisu baa raaca laakiin muusan barin qur'aankii wuu iska dabagalaa waa iska raaca waa iska soo dhegaystaa halkaa qofood keliya suu u akrinaya qur'aankii yaasiinka ah keliya uu yaqiinay dadkuu ku akrinay maalinti bilow sakaraaday baa isaga laftigiisa isee la yeelaa marka yaa kaloo lagu wacayaa ma jiro wax kaloo qur'aan yaqaana tuuladii ma degana kii raacraaci jiray baa warkaaha loogu yeedha hadduu wax dhaamo asagii baa yimid oo qur'aankii ku bilaabay bay sheekadu tilmaantaa yaasiin wlqur'aani lmubiin buu yidhi baa la yidhi markuu mubiin yidhi baa ninkii sakaraadka ama adli kale madaxu saas u dhacruxay macnaa inay qaladtaa wuu sheegayaa yaasiin wlqur'aani lmubiin rukodhoo saas yidhi madaxa luxa baa luxin mubiintiid wax kuu dhaamo mala buu yidhi mubiin tabanaad iga helaysaa marka qur'aanka haddii aan la baran dhibkeedii mashaakilkeeda markaa yeelanaya mashaakil fara badan bay markaa noqonaysaa marka nanka noocaas ah safafka horoo markaa kaga jiray afa bacda haadihi اlmanzila war sharaftaa ayada ah kadib manzilatan manzilad ma tahay oo ma jirtaa sharaf tasmu ilayha alhamamu loo hanqaltaagi karo war ninkaa hamii waxyaabaha mansilada io sharafta uu gaaray ma jirtaa sharaf kale oo dadku ay ku sara noqon karaan mansilatan oo tasmuu lagu kor noqon kara ilaah xaggeeda alhamam himamyaalka oo loo hanqaltaaga waayo wa hal fawqa haada almajdi sharaftaas ayada ah dusheeda majadun sharaf kale ma tahay tadmaxu ilayhi nufuusu nafafyaalku ay hanqaltaagaan waxyaabo kaloo loo hanqaltaagoontaa ahayn markaa ma jirta waa maya waqad kaana waxaa xaqiiqaa inay ahayd min fadli اlqur'aani min fadli اlqur'aani qur'aanka fadligiisa calaa zayd ibnu haabit uu ku helay an anaara lahu inuu qur'aankii u iftiimiyey subala الsawaabi waddada toosan sawaabta waddadeeda ayuu qur'aankii zayd u ifiyey fi lmawaaqifi mowqifyaalo fara badan allatii taasoo yaxaaru fiiha ay ku wareereen ululalbaabi dadkii caqliga badnaa dad fara badan oo cuqaloo caqli badnaa mawaaqif ay ku wareereen yaa zayd qur'aankii alla baray uu xifdiyey ilaahay waddada ugu iftiimiyey fa fii yowmi saqiifa maalintii saqiifoo kale waa meel xaafad ahoo reer beni najaar ay lahaayeen baa la yidhi ama reer ansaareed waa saacida iyo meel bannaan oo reer beni saacida dheh meel ay ku kulmeen markuu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam xaafaddaasay isugu tageen waxaa la rabay in la doorto qofkii rasuulka bedeli lahaa sala allahu calayhi wasalam maamulku waa lagama maarmaan maamulku shay muhiim ah waayo intaa nebiga la aasin ayaa waxaa laga tashanayaa yaa maamulka qabanaya waayo meel hadday fawdo noqoto maamul la waayo dhibaatadeeday leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicu اllah وaطiicu الrasuul waul amri minkum ayadoo alle aطeecitaankiisii rasuulka aطeecitaankiisii la sheegay laguma kaaftoomine ululamr baa loo baahday marka kala dambaynta iyo nidaamku waa shay muhiim ah maalintaa saqiifa ikhtalafa almuslimuuna muslimiintu waxay isaga hor yimaadeen oo isku khilaafeen fii man yakhlifu yaa khaliif noqonaya oo beddelaya rasuula اllahi salawaatu اllaahi calayh rasuulka alla sal اla alيه wasalam yaa bal haddii nebiga dhintay yaa beddelaya weliba mar allaala markii ay ku mashquulsanaayeen rasuulka nimankii reerna ansaareed ayaa meesha ku jamcay oo ku kulmaayey balsey u doortaan qofkii markaa hoggaamin lahaa ama hoggaanka qaadan lahaa fa qaala almuhaajiruuna muhaajiriintii baa waxay dhaheen fiinaa khilaafatu rasuuliillaah annaga iska leh beddelka nebiga sal alla alayh wasalam khilaafadii maamulka wa naxnu bihaa awlaa anagaa u owliyaysan waayo bacdamaa annaga aan nahay nimankii muhaajiriinta ahaa cid kale oo nebiga haddii uu dhintay booskiisa gelaysa oo muslimiinta hogaaminaysa ma jirto wa qaala bacdu alansaari ansaartii dhammaan meehee bar waxay dhaheen bal nakuunu alkhilaafatu fiina annagay noo ahaanaysaa khilaafada iyo maamulka wa naxnu bihaa anagaa ajdaru ku owliyaysan anagaa u dhow anagaa u ah kuwii u habboon waayo dadkii soo dhoweeye nebigaan nahay sal alla alيh wasalam idan cid naga xigtaa ma jirto wa qaala bacduhum alaakhar qayrkoodii kale waxay dhaheen bal takuun way ahaanaysaa alkhilaafatu khilaafada fiina wa fiikum macan waan isla wada yeelanaynaa saddexdaasaa loo qaybsamay saddexdaasaa markaa loo qaybsamay bal takuunu alkhilaafata fiina wa naxnu bihaa ajdar qolaa yidhi qaarna waxay dheen bal maya takuunu way ahaanaysaa alkhilaafatu fiina wa fiikum annaga iyo idinka macan faqad kaana rasuulullah bay dhaheen rasuulka alla salawaatu ullaahi calayhi wasalaamuhu wuxuu ahaa markuu noolaa ida istacmala hadduu madax ka dhigo waaxidan qof oo minkum adinka idinka mid ah calaa camalin camal hadduu u dhiibo muhaajiriine qorana macahu wuxuu la xidhiirin jiray waaxidan minna mid annaga naga mid ah haddii qof muhaajira meesha aad la dhaho ku-xigeenkiisan sarara laga dhigi jiray marka aanu wada yeelano qolaa soo goodisay qolo waxay dheen muhaajiriin bes unbaa iska leh qolo waxay dheen maye ansaar keliya markaa iska leh qolona waxay dhaheen hanoo dhaxay si aanu qaybsano wakaadad waxay segtay taxduثu inay dhaliso alfitnaة اlkubraa fitna weyn fitna weyn inay abuuranto ayay segtay wanebiy llaahi nebigii ilaahayna maa zaala ma uusan ka zuulin weli musajan inuu duuban yahay inuu go ku duuban yahay nebiga salى اllahu calayه wasalam ee uu dhex yaala bayna dahraanayhim dhexdooda lam yudfan bacdun aan weli la aasin aad bay udhib badan tahay hogaaminta mashaakilkeeday leedahay nebigii ilaahay oo musaja ah oo duubana dhexdooda yaala weli lama aasin sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed isniin buu dhintay baa la yidhaahdaa habeen arbacad baa la aasay talaado habeen arbacay soo gelayso intaa waxun baa la xallinayey wa kaana wuxuu ahaa laabudda midaan laga maarmin min kelimatin kelimad in la helo xaasimatan wax kala goysa jaazimatan go-an rashiidatan toosan mushriqatin iftiimaysaa iska iftiin ma ahee bihadyi lqur'aan ku iftiimaysaa ayaa loo baahday in la helo in la helo dooda iyo buuqa waa in kelimad xaasimad oo waxgoyso la helo xaasim ahoo go'an ama xaasimatin kala go'an oo wax kala goynaysa oo haddana jaazimo ahoo sugan rashiidatin rashiidad ahoo toosan mushriqatin iftiimaysa bihadyi alqur'aani qur'aanka hadyigiisa ku iftiimaysa in la helo taiddu taasoo dejinaysa ama xasilin kartaa alfitnata fitnada ku demin karta ku xasilin karta fii mahdihaa dhabteeda fii mahdiha waa intay yar tahay hadda intaysan faraha ka bixin hadday faraha ka baxda gacan baa laiskula tegayaa dhibaataa imaanaysaa ilaa khilaaf baa laysku haystaa qolkii khaliif noqonayaa wax maamulaya sidaa darteed ayaa loo baahday in la helo kelimad wax kala bixin karta xaasimad ahoo go'aan leh oo weliba nuur qur'aaniya ku dhusan taasoo ta'iddu dejin kartoo xasilin karta alfitnata fitnada fii mahdiha dhabteeda mahdiga waa gogosha ciyaalka lagu jiifiya ama dhabta inta yartay baa loola jeedaa watani taasoo iftiimin kartaa una iftiimisaa lilxaa'iriina dadka xaa'iriintee wareersan aariiqa waddada dadka xaa'iriintae xayraanka ku jiree wareersanna waddada u iftiimin karta fainطalaqad waxay ka soo baxday haadihi اlkelimatu kelimadaa min fami zayd ibnu haabit alansaariyun canugii ahaa kii yaraaye xaafidka ahaa afkiisay ka soo baxday id wakti iltafata uu eegay ilaa qowmihi qoomkiisa waa reer madiina wa qaala wuxuu dhaha yaa macshar alansaar war reer ansaari i dhegaysta ina rasuula اllahi rasuulkii alla salى اllahu عalayhi wasalam kaana wuxuu ahaa min almuhaajiriin muhaajiriintuu ka mid ahaa rasuulka nebi moxamed waa muhaajir fayakuunu wuxuu ahaanayaa khaliifatuhu bedelkiisana muhaajiran milahu muhaajir asagoo kale ah khalaas way dhammaatay buu yidhi aamuska shibdhaha nebi moxamed waa muhaajire khaliifada iyo khalaafada iyo khilaafada intaasoo dhan waa muhaajir asagoo kale ah wa innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn ansaara rasuuli illaahi soo ma aha nasuurka ansaartiisii rasuulka alsaartiisii iyo kuwii u gargaaray baanu ahayn fanakuunu waan ahaanaynaa ansaaran ansaar baan u noqonaynaa likhaliifatihi nebiga qofka beddela min bacdihi gadaashiisa wa acwaaman kuwa garab taagan baan noqonaynaa oo kaalmaynaya lahu khaliifka nebiga beddeli doonaa cala alxaqi xaqa ku kaalmaynaya hadalkiina uu dhammaaday uma kabacdi basada wuxuu fidiyey yaddahu gacantiisa ilaa abi bakrin sidiiq wa qaala wuxuu yidhi haadaa khaliifatukum khaliifkiini waa kanaa khilaafadiina ninkaana iskale fabaayacuuhu way la mubaayacoodeen la mubaayacooda buu yidhi fabaayacuuh markaasay la mubaayacoodeen arrintii zayd ayaa kala gooyey fitantii dhici lahayd zayd ayaa xalliyey waxyaabo fardal badan oo tilmaami kara abubakar inuu khilaafada leeyahayna way jirtaa sidaa darteed baa nebi moxamed oo nool ayuu abubakar dadka dujiyey saad la socotaan asagaa dadka imaam u noqday rasuulkoon weli dhimanin markuu xanuunku ku batay nebiguu soo bixi waayey muxuu yidhi muruu abaabakar falyusalli binnaas war abaabakar amra dadka ha dujiye asagee markaasay tihi caaisha rasuulka allow abuubakar nin raqiiq ah waay wuu qalbi jircan yahay qur'aanka hadduu akrinayo dadka ma maqal siin karo qiraa'ada wuu ooynayaa booskaaga ma istaagi karo cumar amar asagaa ka xoog badane oo ka ad adag abuubakar amra dadka ha dujiye caash intay soo baxday xabso u wacday tiri bax nebiga u tagay waxaad dhahdaa abuubakar ha laga bedelay cumar ha lagu bedelo xabse way soo carartay rasuulkay u timaytay rasuulkii allow xaaladdu waa sidaa saaxibu yuusuf baatiin buu yidhi dumarkii yuusuf gacmaha iska gogoynahay oo kale war hadalka badan iga daayey abuubakar amra dadka ha dujiye riwaayadaha qaarkood ama taariikhda qaar waxay tilmaamayaan in cumar inta loo yimid la yidhi cumarow dadka duji intuu asaga galay cumar allaahu akbartiisii codkiisa aad buu u dheeraa qiradiisa markuu rasuulku soo maqlay buu yidhi laa maya ilaahay waa diiday rasuulkiisana waa diiday sala allahu calayh wasalam idan abubakar nebiga oo nool buu ummaddii dujiyey hadduu dhintana asagaa awluha radia allaahu canhu naag baa rasuulka u timid baa la yidhi ood oo ooti rasuulka alla waxbaan u baahanahay waxyaabo ballan baa loo qaaday haddaan ku waayo yaan u tagaa bay tihi abubakar u tag buu yidhi siday taariikhdu qaar tilmaanto marka waxyaabo aahaar baa jirta calaamaad ah oo laga dareemi karo lagana bidhaansan karo inuu abubakar leeyahay laakiin si caddaan nebigu ugama dardaarmin sala allahu calayh wasalam waqad ada wuxuu noqday zayd bin haabitin bifadli اlqur'aani qur'aanka fadligiisii wa fahamkiisa fiihi qur'aanka uu fahmay iyo watuuli mulaasamatihi laasimitaankii uu laazimay dheeraanteeda lirasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam manaaratan manaarad buu noqday lilmuslimiina muslimiinta manaarad u ah baasha masaajidka kor laga taagay aad dadku ay soo arkaan waayo macnaha calaamad buu noqday muslimiinta oo ah yastashiruhu oo ay la tashtaan khulafaa'uhum khulafadooda fi lmacdidaat waxyaabaha isaga dhex qaldama sheeyaha mucadidaadka la yidhaahdee mashaakilaad ka badan markay khulafadu wax isaga qasmaan asagay la tashan jireen asaga ayay markaa la tashan jireen wayastaftiihi way fidyo weydiin jireenoo su-aal baa la weydiin jiray caamatuhum caamadooda waa dadka inta ka soo hartay khulafade fi lmushkilaati waxyaabaha mushakilaadka ah ee dhibaatada markay timaado wayarjicuuna waxay ugu looban jireen ilayhi zeed xaggiisa fi lmawaariifi dhaxalka qaasa si qaas ah id wakti lam yakun uusan ahayn bayna almuslimiin muslimiinta baynkooda id daaka waktigaa man mid huwa asagu aclamu minhu uga ogaal badan xaggiisa biaxkaamiha axkaamta dhaxalka asagaa loogu noqon jira waa axdaqu buu ahaa nin ku taf ah oo aad ugu xariis ah oo aad u yaqaana macnaha minhu dhaxalkii fii qismatihaa qaybinteeda faqad khaطaba cumar ayaa khudbeeyey ridwaan اllaahi calayhi raadi ahaasho alla korkiisa ahaata cumare fi lmuslimiina muslimiintii buu ku khudbo akhriyey yowma aljanaabiyaةi yowma la yidhaahdo yowm janaabiya waa maalin baa la yidhaahdaa maalinta ama waa meel qaryo ah janaabiyada ku taala qarbiga dimashik bay ku taalaa maalin baa lagu soo aruuray oo meeshay saxaabadu isugu yimideen cumar ibnukhadaabna wuu jeegay waxaa laisdhaafsanayay marka orahyaalihii arin iyo shu'uuntii uuntii fadxiga cumar ibnukhadaab baa marka khudbeeyey khudbadiisa waxaa ka mid ahaa maalintaa lagu kulmay meeshaa janaabiye la yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi cumar ayuhannaasu dadow man araada qofkii rabaa an yas'ala inuu wax ka weydiiyo su'aal can ilqur'aani qur'aanka falya'ti ha u taga zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit ha u tago yaa raba inuu qur'aan su'aal ka weydiiyo yay xarfi ku adag tahay habdhawaaqa iyo nudqiga tafsiirkii wixii la mid ah war zayd ha aado waman araada qofkii raba an yas'ala inuu wax ka su'aalo can ilfiqi fiqigana falya'ti ha u taga mucaad ibnu jabal waatan hadda tilmaanay aclamu ummatii biاlxalaali wاlxaraam mucaad ibnu jabal waa ninka ugu xalaal iyo xaraam yaqaan badanoo xagga fiqiga qur'aanka lagala soo dhaaxbaxo aad buu ugu sarreeyaa waman araada qofkii raba buu yidhi cumar an yas'ala inuu su'aasho can ilmaali hanti yaa shilin iyo dirham iyo diinaar rabaa qofka maal rabana falya'ti ilaya ani ha ii yimaado buu dhahay radia allaahu canhu aniga ha ii yimaado qofkii maal doon ah qofkiisa fiqi doonna mucaad ha u tago qofkii qur'aan doon ahna zayd ibnu haabit ha u tago fa ina allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye jacalanii wuxuu iga yeelay calayhi maalkii korkiisa waaliyan waali walahu qaasiman qaasim buu iga dhigay kii qaybinaayey waa asaga ilan asagaa markaa madaxtinimada haystaa walaqad carafa waxay aqoonsadeen tulaabuulcilmi dadka tulaabulcilmiga ah ee cilmi doonkoo min asaxaabati saxaabadii iyo wataabiciyiin taabiciyiintii waxay aqoonsadeen oo ay garteen oo ay fahmeen lizayd bin haabit qadarahu sharaftiisa bacdamaa nin caalima yahay nin si fiican ilaahay cilmi u baray uu yahay waa la qadarin jiray faajalluuhu way weynayn jireen oo cadamuuhu way cadaminin jireen way weynayn jireen limaa waqara fii sadrihi suu laabtiisa ugu weyneeyey oo kale min alcilmi cilmiga sida maantaoo kale ma aysan ahayne caalim iyo ninaan caalim ahayn baan la kala soocaynin kii la cayn kara waa la caynayaa kii wax laga sheegi kara waa laga sheegayaa macallinkii ardaygiisa halkaa isku haystaa waa dhibaato aad iyo aad u weyn marka cilmigu heer kaa gaaro dhibaato fara badan bay gaaraysaa xilli waxaa jirtay aad loo qadarin jiray culimmada xilli aad loo qadarin jiray macallimiinta qur'aankaa jiri jirtay laakiin maanta farahay ka baxday macallinka qaarkii waa lagu qaylinayaaba hooyada halkaasay taagan tahay maalintay bishi mushaarka u keento markaasay ciyaalkii dhexdooda ku dhex qaylinaysaa waxyaaba badan arrimooyin badan oo noocaasa iska jira walaalayaa saa darteed waxaa fiican qur'aanka iyo ehelkiisa in la tixgeliyo in allaala intaan tixgelin karna dadka caalimiinta aanu tixgelino in allaala inta qofka qur'aanka yaqaana xaamilulqur'aan qof sahlan ma aha xataa axaadiiu qaar waxay tilmaamay inaysan ciidda cunin xataa haddii qabriga la dhiga qofka qur-aanka ah waa la caynaya waa la dhibaataynaya waa la waxaynayaa xilliyada noocaasa ah walaalayaal aad aad ha loo fiiriyo ha layska ilaaliyo macallimiintana in badan ayagana waxyaabaha akhtaadii khaladka lagu tilmaamaayo ha iska dhaafaano waayo hooyaa qaylinaysa aabbaa dugsi ku ag qaylinaya sababta maxay tahay canugiisibaa ul lagu soo dhufto isha inteeshaas dhan baa bararan marka gobol ka mid ah iska dhici kartaa soomaalidu aad bay u tixgelin jireen macallimiinta si kasta oo loogu dhufto iyo si kastoo dhibaato lagu gaarsiiye macallinka dhibaato lama gaarsiin jirin laakiin maanta waxaad arkaysaa si stationka loo sii wado macallinkii waa dhibaato aad iyo aad u weyn waxyaaba mashaakilaadkana haystay ka mid tahay macallimiintana ayagana waxaa loo baahan yahay in waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay ilaa canugan haddaad iska tunto macallimiinta qaar baa markay xanaaqaan waxay samaynayaan iyo wax kaleba aysan ogeyn ku gacan ka jabsa waad arkaysaa yaa yeela macallinkii ku isha ka bararsan baad arkaysaa yaa dila macallinkii gabar waxaad arkaysaa dhabarka ka bararsa yaa dila macallinkii taana waa waxyaaba laga fiican yahay waxbarashadu sideedaba ul keliya ma aha ul keliya ma aha sidaa darteed ciyaalka in kastay iska dhib badan yihiin ciyaal zamana lagu jiro xilli aad aad u dhib badanna lagu jiro canug yar baa dugsi la geeyey cabbaar markuu fadhiyey afar sac la gaaro farta taagunaa macalin waan baxayaa xaggii u socotaa kartoon ay dhaafay buu yidhi ciyaalkaasaa la rabaa inay wax baraan kartoonkuu la socon jiray yaa wakhtigiisii la gaaray markaasuu dhaa macalin kartoona ay dhaafaya macallinkii waxaa la rabaa canug noocaas inuu wax baro canugii noocaas ahaa maxaa laga rabaa waalidkiina macallinka nin noocaasa ah rabo inuu waxbaro marka in laysku soo dhadhawaado waxbarashadiina la helo ciyaalkiina aan dhib la gaarsiinin macalimiintiina la ixtiraamo wax fara badan oo meesha ku jira waayo walaalayaal faajaluu wacadamuu limaa waqara sidii uu ugu sugay ama uu u weyneeyey min sadrihi laabtiisa min alcilmi faahwada waa kanaa baxru اlcilmi cilmiga baddeedii babdii cilmiga waa cabdulahi ibnu cabaas yaraa wuxuu arkay zayd ibnu haabit qad hama damcay birukuubi daabatihi inuu daabadiisa koro zayd ibnu haabit baa faraskiisii damcay inuu koro ibnu cabaas baa meesha taagan fayaqifu bayna yadayhi hortiisuu istaagayaa marka waa istaagay ibnu cabaas zayd hortiisa riwaayadaha ama taariikhda qaar waxay ku darayaan sida addoonka sayidkiisu hor istaago oo kale wa yumsiku lahu wuxuu u hayaa birakaabihi rakaabka rakaabka marka la korhayo faraska midkuu ku soo istaago uu kor ugu soo koro waayo rikaabka uu saas ugu celinayaa waya'hudu wuxuu hayaa bizimaami daabatihi daabadiisuu lijaanka saa uga haya waa ibnu cabaas walaalayaa ibni cabbaas waayo ninka saa wax yeelaaya radia allaahu canhu taariikhdiisa waan soo qaadanay markii ciidda lagu shubaayey aaskiisa yaa ayatuha الnafsu اlmuطma'ina irjicii ilىa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii baa yeeraysay waa ninka noocaasa walaalayaal ninka ninka caalimka saa u ixtiraamaya laga yaabay inuu ka cilmi badan yahay taasi waa mid faqaala lahu zayd ibnu haabit baa yidhi dac sii daa canka xaggaaga dac canka daa ya bna cami rasuuli illaah ibna adeerka rasuulkow faqaal ibn cabaas wuxuu yidhi haakadaa umirnaa sidaan baa nala faray an nafcala biculamaaina inaan culammadeenna u samayno culimmadeenna saanaa nala amray inaan u samayno faqaala lahu zayd ba haddana wuxuu yidhi arinii yadaka adna gacantaada itusi bal arinii itusi yadaga gacantaada faakhraja ibn cabaas yadahu lahu gacantiisii buu saa ugu soo bixiyey ma fikirin muxuu kaa rabaa ma dhihin famaala calayha wuu ku soo iishay zayd waqabalaha wuu shumiyey wa qaala wuxuu yidhi hakadaa umirnaa annagana sidaanaa nala amray an nafcala inaan ku samayno biaali beyti nebiyinaa nebigeena aalubeytkiisa sala allahu calayhi wasalam aalu aalubeytka in la ixtiraamo weyn shay weyn baa ku jira rasuulku waxyaabaha u dardaarmay baa ka mid ahaa war kitaabka ilaahay qaata ahlu beytkaygana ilaaliya marka ahlu rasuulka inan saan ixtiraamnana waana la amray walamaa goortii laxiqa uu haleelay zayd ibnu thaabit bijiwaari rabbihi rabbigii jiwaarnimadiisa baka almuslimuuna muslimiintii way wada ooyeen bimowtihi geeridiisii alcilma cilmigii alladii cilmigaasoo wuuriya macahu lala aasay waayo markuu asagu dhintay jasadkiisa keligii lama aasin cilmigii baa lala aasay faqaala abu hurayra wuxuu yidhi alyowma maanta maata waxaa dhintay xabru haadihi اlumma ummaddan ee kan ah calimkeedii wa casaa waxaa la arkaa an yajcala allaahu inuu ilaahay ka dhiga fii bni cabbaasin khalafan minhu mid noo bedelaa ibni cabbaas baa suuragal ahoon rajaynaynaa inuu markaa asagana noo beddelo warahaahu waxaa u boror diiqay shaaciru rasuulillaahi rasuulkii alla sal allahu wasalam shaacirkiisii ninkii nebiga u shicri jiray waa xasaan bin haabit ayaa u barooro diiqay warafiya nafsahu macahu asagana wuu iskula baroor diiqay labadoodiiba qaala wuxuu yidhi faman lilqawaafi war yaa gadaal ka hagaajinahaya gabayga bacda xasaan xasaan kadib iyo waa wiilkiisa wa man yaasa lilmacaani macaanida iyo fahamka iyo macnaha aan ula tegi doonaa oo aan ula noqonaynaa bacda zayd bin haabitin zayd ibni haabit kadib haddii zayd ibni haabit kadib dhintay yaa qur'aanka macaanidiisaan ula noqonaynaa yaa qadaadka ama meesha dambe gabayga meesha lagu xasiliye lagu gebagabeeyo dawaafi waa qadaadkii meesha dambe gabayga sida loo soo wada meel uu ku dhammaaduu leeyahay yaa u jooga yaa u haray xasaan bin thaabit iyo aninkiisa ka bacdi macaanidana yaa noo qaban doona oo aan kula laaban doonnaa zayd ibnu thaabit dhimashadiisa ka bacdi saana shaacirkii rasuulkaa yidhi waa xasaan bin haabitin meesha waxaan uga baxnay qisadii cajiibka badnayd ee ibnu haabit haddii rabbi idmo subxaana wa rabiicata bin kacab ayaanu geli doonnaa haddii rabbi idmo subxaana wa iyo qisadiisa qiimaha iyo wanaagga badan habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala bal meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam